bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisaani yfqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimada ahaa gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay juskii dambe baabkii mansuubaat اlasmaa gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay munaadaha markaa sheekhu waxau yihi faslun ey haadaa faasilun kani mid kala saaraya weeyi waxaan soo socday iyo waxaa horay noo soo horu maray sheekhu waxau yidhi idaa kaana almunaadaa mudaafan ilaa yaa'i lmutakalimi jaaza fiihi sittu luqaatin idaa kaana haddii uu yahay almunaadaa ka loo dhawaaqayaa mudaafan mid loo idaafeeyay haddii uu yahay ilaa yaai lmutakalimi ka hadlaya ya-diisa jaaza waxa bannaan fiihi ay fi lmunaada munaadaha dhexdiisa waxaa ku bannaan sittu luqaatin lix luqo ayaa ku banaan oo loogu dhawaaqaya xalay waxaynu soo qaadanay munaadihii ayaynu soo qaadanay munaadaha waxaynu usoo tilmaanay inuu leeyahay tacriif waxaa kale inuu soo sheegnay inuu leeyahay xuruuf loogu dhawaaqo waxaa kale inuu soo qaadanay inuu inuu leeyahay aqsaam iyo qaybo waxaa kale inuu soo qaadanay inuu leeyahay axkaam iyo xukunno ku tacalluqa halkan haddaba sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ku tilmaamayaa munaadahaasi haddii uu yahay mid loo idaafeeyey ya-da loo yaqaano yaa-ulmutakalimka yaa-unafsina waa la dhahdaa haddaad meelaha ku aragteen yaa nafsi iyo yaa-ulmutakalim waa isla mid weeyaan haddii munaadahaasi uu yahay mid loo idaafeeyey ya-da loo yaqaano yaa-u mutakalimka ama ya-da loo yaqaano yaa nafsida waxaa ku banaan lix luqo ayaa ku banaan lix luqo ayaa ku bannaan laakiin u fiirsada culimay munaadahaasi caynkaasi waa marka uu yahay saxiixul aakhirka tusaalayaashan ka fahmi doona laakiin hadii uu yahay muctalul aakhir haddii uu yahay luqo keliya ayaa iyada ku bannaan luqadaa keliyana waa maxay waa ihbaat lyaai maftuuxa in yadi la sugo iyada oo fadxisan yaa fataaya yaa qaadiya saasaad odhanaysa wax kale iyada ku banaanan mayso ma hadii wuxuu yidhi idaa kaana haddii uu yahay almunaadaa ka loo nidaynayo ee loo dhawaaqaya mudaafan mid loo idaafeeyey hadii uu yahay ilaa yaai lmutakalimi ka hadlaya ya'diisa jaaza waxa bannaan fiihi ay fi lmunaadaa munaadaha dhexdiisa waxa ku bannaan situ luqaatin lix luqa ayaa ku banaan ixdaaha ay ixda luqaati ixdaaha ay ixda sita lixda midkood xadfulyaa-i ya-dii oo la gooyo weeyi iyo walijtizaau in lagu kaaftoomo bilkasrati kasrada in lagu kaaftoomo wadalika tusaale naxu yaa cibaadi iyo wixii lamid a weeyi iyo wayaa qowmi iyo wixii lamid a weeyi wahiya luqada tan ihi alakharu iyada ayaa ugu fara badan xagga isticmaalka iyo xagga wuruudka soo arooritaanka iyada ayaa ugu fara badan iyada ayaana ugu afsaxsan xagga kalaamka carbeed marka aynu eegno athaaniyatu ta labaadi ihbaatulyaai athaniya ay allugatu thaniya luqada labaadi ihbaatulyaai ya-da in la suga weeyi saakinatan xaala ay tahay ya mid reeban wadalika tusaale naxwi yaa cibaadii iyo lamid aweeyi athaalithatu ay alluqatu thaalitha luqada saddexaadi ihbaatulyaa-iyadi in la sugo weeyi maftuuxatan xaalay tahay ya-daasi mid la fadxinayo wadalika tusaale naxwu yaa cibaadiya aladiina asrafuu iyo wixii lamid aweeyi alraabicatu ay alluqatu araabica luqada afraadi xadful alifi alifti in la xadfo weeyi iyo walijtizaau in lagu kaaftoomo bilfadxati fadxada in lagu kaaftoomo alraabicatu ay alluqatu araabica luqada afraadi qalbulkasrati kasradii in loo gediyo weeyi fatxatan fatxa in kasradii loo gediyo wa qalbulyaai yadiina loo gadiyo alifan alif loo gediyo wadalika tusaale naxwi yaa xasrataa iyo wixii lamid ah weey alkhaamisatu ay aluqatu lkhaamisa luqada shanaadi xadfulalifi aliftii oo la gooyo weey iyo walijtizaau in lagu kaaftoomo bilfatxati fatxa in lagu kaaftoomo wadalika tusaale naxwi yaa ghulaama iyo wixii lamid ah asaadisatu ee luqatu saadisa luqada lixaadi xadfu lalifi aliftii oo la gooyo weeyi iyo wa damulxarfi xarafka in la godo alladii xarafka oo kaana ahaaday huwa ladiigu maksuuran mid la kasrinayo ka qowli bacdihim barhkooda hadalkooda oo kale weeyi ay yidhaahdeen yaa ummu hooyadayey laa tafcalii ha samaynin bidamilmiimi miimta damaheedana ay ku yidhaahdeen halkaas kaga xidha wa quri'a waxaa la akhriyey rabu sijnu axabu ilaya rabu sijnu baa la akriyay rabu sijnu rabu yaa rabu rabbigaygiyow asijnu jeelka iyo iyo xabiska ayaa axabu ilaya mima yadcuunanii ilay bidamilbaai ba'da damaheeda ayaana lagu akriyey wahiya tani waa luqada lixaade daciifatun mid daciifa ah weeyi waay suurada marka ugu horeysa wa fahmi kartaan waxaynu maraynaa munaadihii oo loo idaafeeyey yaa mutakalim suuradu waa sidaa marka hore waana saa ufahamtay munaadihii aynu soo baranay ayaa mudaafa maxaana mudaafiley u ah ya-dii loo yaqaanay yaa mutakalimka caynkaa ah hadii uu noqdo hadaba munaaduhu oo isagii uu mudaaf noqdo mudaaf uu noqdo yaa mutakalim lix luqa ayaa ku banaan masl fahanay lixdii luqaba waa banaaya intuba halkan inoo yaala wax gura laga keenaya ma jirto shee ta u horaysa wuxuuna yidhi xadfulyaa yadii daaqada ka saar iyo walijtizaau bilkasra iyo kasradii in lagu kaaftoomo maxaa la xadfayaa yadaa la xadfaya ya-da marka aynu daaqada ka saarno waxaa lagu kaaftoomayaa kasradii ya-da ka horreysay ay ayidaalati calayha kasradii iyada kutusinaysa iyada kutusinaysaa meesha in yay ka go-an tahay ayayna tusinaysaa kasradaasi lagu kaaftoomaya ma lafdiga al ijtizaa macnihiisu waa aliktifaa weeyaan aliktifaa waa ku kaaftoomid wey wuxuuna ku tusaaleeyey yaa cibaadi yaa cibaadi addoommadaydiiow wey macnu saasuu noqonaya yaa qawmi tolkaygiiow tolkayow saasuu noqonaya wuxuuna yidhi wahiyal akaru iyada ayaa badan xagga wuruudka iyo xagga soo arooritaanka luqa alcarabiya waxa u badan luqada taasaa ku badan buu ku yidhi weliba iyada ayaa afsax ah kalaamka carbeed markaynu eegno icraabteedii maxay noqonaysaa marka yaa cibaadi hadday icraab lagu yidhaayo yaa qowmi waa isku miduune yaa xarfu nida maa naaba adcuu cibaadi waa munaada mudaaf mansuubu calaamatu nasbihi alfatxatu almuqadaratu calaa maa qabla yaai lmutakalimi almaxduufa manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba waa iska basit sooma yaadaa xadfanda ila waa xadfande wa huwa mudaaf walyaa maxduufatina fii maxali jarin mudaaf ilayhi bay noqonaysaa taasi waa luqadii koobaad waana luqada ah xadfu lyaai wljtizaau bilkasra waa tii koowaad baan marana ta labaad ihbaatulyaa yadii ayaa la sugaya saakinatan xaalo ay tahay yadu baa la sugaya mid reeban yadio reeban baa lagu dhawaaqaya tusaaleedu waa maxay yaa cibaadii addoommadaydiyo weyaan yaa cibaadii iyadna waa basidii craabteedu yaa waa xarfu nida ma naaba adcuu cibaadii waa maxay waa munaada waana ya munaadu hadduu mudaaf yahay xukunkiisa waa maxay de waa mucrab waa la icraabaya soo ma waa la icraabaya weliba waa mansuub calaamatu ismina fatxa la odhanaya sooma waa yahay mufradka caalamka iyo nakirada maqsuudadun baa mebniga ah cilatulbinaogina xali baan soo baraarujinay sababta loo bineeyo iyagoo mucraba haddana loo leeya waa mebni xali baan baraarujinay waad dib baad u laaban doontaan insha allah marka ya cibaadiyadna eh. waa basid waa fatxatu muqadaratu calaa maa qabla ya mutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba soo ma cibaadadu mudaaf iyo adaasina mudaafiliin bay noqonaysa taasna waa tii labaad waxaday kuma jira iyadna luqadii labaad baan marana waana maxay ihbaat lyaai saakina waa tii labaad la socda luqada saddexaad ihbaat lyaai waa yadi oo la sugo maftuuxatan xaal ay tahay yadi waa la sugaya tii hore isku mid yihin lakin maxay ku kala duwan yihiin ta hore yadaa reeban tanna yadaa maftuuxa yaa cibaadiya aladiina asrafuu ah. yaa cibaadiya addoommadaydiiow alladiina addoommadaasoo asrafuu ku xadgudbay calaa anfusihim nafahooga ku xadgudbayow laa taqnatuu min raxmat illaah wa allah leeyahy yaa cibaadi ah. waalku qaadic iyaad ohan jiray wamima zaadanii sharafan watiihan wakidtu biakhmusi ada'u huraya dukuulii taxta qawlika yaa cibaadii waan sayarta lii axmed nabiya ah. taasaan la dhacaa bu odhan jiray qaadiciyad soo hoosgalkaan soo hoosgelaya ilaahayow hadalka aad tidhi yaa cibaadii addoommadaydiyo iyo dhigitaanka nebi maxamed aad nebi iiga dhigtay markaa maxalushaahidkeenu u soconaa laakiin waa maxay yaa cibaadiya eega yaa waa xarfunidaa maa naaba adcuu cibaadiya waa munaadaa waana mudaaf mansuuba calaamatu nasbina fatxa muqadara soo ma ya fatxatu muqadaratu calaa maa qabla ya mutakalim halkaasa lagu qadaraya cibaadiya mudaaf oo ya-daasi ya mutakalimkana waa mudaaf ileyh imise luqaynu haynaa saddex maxay yihiin xadfu lyaai wاljtizaau bilkasra iyo ihbaat lyaai saakina iyo ihbaat lyaai maftuuxa saddex manayna iyana inaga baxsan ta afraad qalbulkasrati kasradii in loo gediyo fatxatan fatxo kasradii yaada ka horrayn jirtay maxaa loo gediyaya ya fatxa kasradii loo gediyaya wa qalbulyaai yadiina in loo gediyo alifan alif maadaama oo kasradii munaasabada u ahayd ya-da aynu u bedelnay fatxo fatxadu maxay munaasab u tahay alif soo ma yadina alifu gedi marka maxay noqonaysaa ya xasrata ya xasrata markaad macnaynaysa maxay noqon ya xasrata shalaytadaydiyey qoomamadaydiyey aliftaad ya ka laqmaynaysaa ya xasrata qoomamaya iska odhan qoomay waa maxay iyo mutakalim ba iyo ayay meesheedii taagan tahay aliftan iska ilaali ya xasrata qoomamadaydiyey baad odhanaysaa waa yahay maxay noqon marka ya waa xarfu nida maanaaba adcu xasrata waa maxay waa munaada waana mudaaf mansuuba calaamatu nasbihi alfatxa almuqadara calaa maa qabla alyaai almunqalibati alifa calaa maa qabla alyaai almunqalibati alifan un bay noqonaysaa de wahuwa mudaaf walyaa lmunqalibatu alifanna mudaaf ilayhi bay noqonaysaa taasna waa tii afraad culimoy ta shanaad xadfulalifi tii horumay ka farcamaysaa de tan horumay ka farcamaysaa sao kasradii fatxa umaynaan gediyin saw yadina alif maynaan gedin haddaba aliftii yadii alifta aad u bedeshay aliftun meesha ka saar fadxadina baaqiyeel waa ta shanaad weey waa xadfulalifi alifti inaynu daaqada ka saarno iyo walijtizaau inaynu ku kaaftoono bilfadxati fadxo fadxayna tusinaysa aliftaa meesha ka go-an maxaad odhanaysaa yaa ghulaama addoonkaygiyow baad odhanaysaa addoonkaygiyow laqmadii waa sida icraabteedi maxay noqon yaa waa xarfunida maanaaba adcuu adcuu bay naab ka tahay maanaaba adcu sababta inu leenaha waa maxay wuxuu kamid yahay baabkan munaaduhu waxyaalaha caamilkiisa loo xadfo waajibka soo ma qaacidaduna waa maxay wlmucawadu wlmucawadu canhu laa yajtamicaani shayga mucawadka iyo shayga mucawadu canhuna marnaba ma kulmi karaan sooma markaa yaadana naaibada yaa waa xarfunida maanaaba adcu haye ulaama waa munaada waana mudaaf mansuubu calaamatu nasbi alfatxatu almuqadaratu calaa maa qabla alyaai lmutakalimi almunqalibati alifan maxduufatan mujtaziyan canhaa bilfatxati icraabteedu waa sida mujtaziyan canhaa bilfatxa eeg yaa ulaama yaa ghulaama meesha maxaa ka go-an aliftada culimo ya meesha maxaa go-an fatxada waxaynu ku qadaraynaa yadi yaa lmutakalimka ayd maxaynu u bedelna horta fahano alifaynu u bedelnay aliftii lafteediina waynu goynay maxayna maxaanayna tusinayo lagu kaaftoomay fatxada ma wax adag ba ma kolkaa waxay noqonaysaa fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almutakalimi almunqalibati alifan maxduufatan mujtazi'atan canha bilfatxa bay noqonaysaa fatxa lagaga kaaftoomo fatxa meesheedii taalada ya aliftaasi meesha ka go-an wa huwa mudaaf walyaa almunqaliba wahuwa mudaaf walyaa almunqalibatu alifan maxduufatan mudaaf ilayhi bay noqonaysaa ya ghulaama icraabteeduna waa sidaa ka soco luqada lixaad waa ta u aliftii daaqada ka saar daaqada markaynu ka saarno xarafkii maqsuurka ahaan jirayna maxaynu ka dhiganaa madmuum baynu ka dhigana waxaana la maqlay weliga iyagoo la yaa ummu markaa markaa macnihiis maxaad odhanaysaa yaa ummu hooyadayey weeyaan ile waad la hadlaysaa waa yaamuskalim baa ku jireen yaa ummu hooyadayey laa tafcali sidaa ha samayn saasuu noqonaya macnu ya yaa ummu yaa waa xarfu nidaa maanaaba adcuu ummuna waa maxay ya waa munaada um waa maxay waa munaada mudaafna weyde mansuuba calaamatu nasbi farxatu muqadaratun calaa maa qabla alyaai lmutakalimi almunqalib maa qablahaa dama eeg almunqalib maa qablahaa dama maxaa loo maxaa loo gediya waxaa ka horeeya dee dama loo gediya yaa ummu yaa ummi bay noqon lahayd maa yaa ummi iyada oo ah maxaa la sameeyey yaadi almutakalimkahayd waa maxduufo waa la gooyey wixii ka horreeyeyna maxaa loo bedelay ya damo yaa ummu waa la iska yidhi de marka markay eraabsid muxuu noqonaya yaa ummu yaa waxadnida maa naaba adcu ummu waa munaada mudaaf waana mansuuba calaamatu nasbina fatxatun muqadaratun calaa maa qabla lyaa ilmutakalimi lmaxduufati almunqalib maa qablahaa dama saasay noqonaysaa ma adka iyadna laa tafcali laa tafcali sidaa ha samay dee laadod garanaysa arabteeda waa naahiyadii weeyaan tafcalina waa ficilkii mudaarico wa afcaal khamsiya majzum bilah annaahiya calaamata jasmaduna waa waxa weeyaan waa xadfu nuun ya-duna faacil weeyi rabu sijnuna waa la mid Ah, rabusijnuna waa lamid rabu rabusijnu waa kharija sabca ayaa lagu akriyey oo waxaa akriyey abujacfar oo casharada kamid a ah ayaa akriyey marka halkaan maxaynu ku haynaa culima ma adke ya waxaynu haynaa ismigii munaadaha ahaa ee loo idaafeeyey ya-da yaaulmutakalimka ah inay lix luqa ku banaan yihiin lixdaa luqo waxay u kala fasaaxo badan yihiin sidaa ay u kala horeeyaan ayay u kala fasaaxo badan yihiin luqada koobaadi waa maxay waa xadfu lyaai wاljtizaau bilkasrati waa ta koobaad ta labaadna waa maxay ihbaatu lyaai saakinatan ta saddexaadna waa maxay ihbaatu lyaai maftuuxatan ta waa maxay qalbulkasrati fatxatan wa qalbulyaai alifan waa ti misaad ti afraad wey waa maxay xadfu lalifi wاljtizaau bilfatxati alifta daaqada ka saar fatxana ku kaaftoon maxaa kuu laaban mid keliya soo ma waa xadfulalifi iyo wa damu lxarfi aladi kaana maksuuran iyo xarafkii maksuurka aan jiri inaad damisid markaa hadduu kaasi noqdo oo yamutakalim loo idaafeeyo lixdaa luqa ayaa ku banaan sida u kala horeeyana u kala fasaaxa badan yihiin ka gudub laakiin daabidkiu kala waa maxay waa munaade loo idaafeeye umaan hayna weli yamutakalim wuxuu yidhi sheekhu fa in kaana haddii uu yahay almunaadaa kan loo nidaynayaa munaadaha almudaaf loo idaafeeyey ilalyaa ya loo idaafeeyey aban ab haddii uu yahay ow umman ama um haddii uu yahay jaaza waxa bannaan fiihi ay filmunaada munaadaha dhexdiisa waxa ku bannaan maca haadihi tanila jirkeega waxa ku banaan tan alluqaati luqaadka ah arbacu luqaatin baa bannaan afar luqadood arbacadaasoo ukharu kale ama luqaadkaasoo ukhara kale adee ka sifaysad haddaad luqaadka ka sifaysid u khara baad odhan de haddaad arbacada ka sifaysidna u wuxuu kuleey kana fahm ismigii munaadaha ahaa aynu haynay ee mudaafka ahaa ee ya-da loo idaafeeyey hadii uu noqdo lafdiga ab a iyo lafdiga um a waa qeyd lafdiga ab a iyo lafdiga um a haddii uu noqdo lixdaa horeynu soo sheegnay afar baa loogu darayaa tobankaasaa ku banaana saxiix walala lixdaa horeynu soo marnay maxaa ugu biiraya afar kalea ugu biiraya waa toban marka haddeed u dhawaaqisod u nidaynaysid ismi munaadaa oo yaalmutakalim loo idaafeeyey haduu kaa noqdo lafdiga ab ama lafdiga um lixdaa hore waxa ugu biiri afar kale afartii kale uu kuu sheegaya eegad inta hore wuu kuusoo sheegay ma lixda hore wuu kuusoo qaada dhigay ma afartan kalena wuu kugu daraya wuxuu yidhi fa in kaana hadii uu yahay almunaadaa ka loo nidaynayaa xalay baan soo baraarujinay almunaadaa iyo almunaadi farqi ay ku kala duwan yihin almunaadaa waa mawdicun min almawaadic alati yuxdafu caamiluha wujuban soo ma waana huwa almadluubu iqbaaluhu biya aw biixdaa akhawaatiha maxaa daabir kalena waynu ku tacriifina maxaynu nidhi waa almadluubu iqbaaluhu bixarfin naa'ibin manaaba adcuu lafdan aw taqdiira kaana waa la odhan karaa haddeed munaadi maqashidna waa maxay waa aalib iqbaal iqbaalka laftiisa ka raba ila waa ismu faacile ayuu noqonaya munaadi hadee la dhao la kasriyo haddaba fa in kaana haddii uu yahay almunaadaa ka loo dhawaaqaya ee loo nidaynaya munaadaha almudaafu loo idaafeeyey ilalyaa iya loo idaafeeyey aban ab hadii uu yahay waa khabarkii kaane ow uman ama um hadii uu yahay jaaza waxa banaan fiihi dhexdiisa dee intaasi lawaa shardiya kaana ficlu shardigiya soo ya ow maadiyayni ow mudaaricayni tulfihima aw mutakhalifayni soo qawaidka kumayna soo qaadan maanta labadoodiiba maxay noqdeen ficlu shardiga iyo jawaab shardigi waa maadiyayn soo ma dee maxalkay ka jismisan yihin jaaza waxa banaan fiihi ay fi lmunaada munaadaha dhexdiisa waxa ku bannaan maca haadihi tanila jidhkeega tan alluqaati luqaadka arbacu luqaatin baa bannaan waa faacilkii jaaza afartaasoo uqaru kale afartii buu kuu sheegaya ixdaaha ixda alarbacati afarta midkood ibdaalulyaai waa in ya-dii loo bedelo <clears throat> taaan ta waa in loo bedelo ta'daasoo maksuuratan la kasrinayo ta koowaad waa maxay ya-dii ataqaanay ayaa loo bedelayaa ta ta'daasna hoos dhigan waa yahay naxu yaa abati oo kale weyn ya abati aabbahayow wa yaa ummati hooyadayey wa bihaa ay wa bi haadihi luqati luqada tan ah qara'ah waxaa akhriyey asabcatu toddobadii ayaa akhriyey hayra bna ay ila bna caamirin ina caamir mooye fii ya abati ya abati dhexdeeda ayay ku akhriyeen ah, yaa abati ayay sidaasi ku akhriyeen in maxay la in ya-dii loo bedelo ta maqsuura athaaniyatu ay alluqatu thaaniya luqada labaadi fatxu taai tadi waa in la fatxiyo wa bihaa ay wa bihaa iyada te waa luqada thaaniyada wa bihaa ay wa biluqati thaniya luqada labaad qara'a waxaa akriyay ibnu caamirin isna ina caamir ba akriyay labadu waa qira'atani sabciyatani athaalithatu ay alluqatu thalitha luqada saddexaad yaa abataa weey bitaai ta xaala ay w biha ay w bi hadihi luqati luqada tan ah quria waa la akriyey qira'atan qira oo shaadan shaada araabicatu y luqatu raabicatu luqada afraad yaa abati yaa abati weeyi bitaa ta xaala ay ku dhaahan tahay walyaai iyo ya waayahay intana ma adkee wuxuu ku leeyahay munaadihii mudaafka ahaa ee ya-da loo idaafaynayey haddii uu kaa noqdo lafdiga ab ama uu kaa noqdo lafdiga um sheekhow waxaa kuugu bannaan luqooyinkaa hore lixda aynu soo tilmaanay la jirkooda afar kalaa banaan afarta kale waxa u horaysa ibdaalulyaai taan maqsuuratan ya-dii baa loo bedelayaa ta hoos dhiga yaa abati baad odhanaysa yaa abati mayna basida icraabteedii maxay noqon icraabteedii waxa weey yaa waa xarfu nidaa maanaaba adcuu abati waa maxay waa munaada waana mudaaf mansuuba calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla lyaai munqalibati taaan maksuuratan mana basideen fatxatun muqadaratun calaa maa qabla lyaai mutakalimi almunqalibati taaan maksuuratan wa huwa mudaaf walyaa almunqaliba taaan maksuuratan fi maxali jarin mudaafun ilayh mayna basideen ila socda waa basiid taasi waa tii koowaad wa yaa ummatina waa laminude yaa ummati waaya ta labaad waa fatxu taay tadun fadxi yaa abata yaa ummata ah, yaa abata aabbahayo waad odhanaysaa laqmadu waa saade ya ya waa xarfinida maanaaba adcu abata waa munaada mansuur wa calaamatu nasbina fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai mutakalimi almuqalibati taaan maftuuxatan intamaad garan waay marka hore taaan maksuuratan bay ahayd maaha iminka taaan maftuuxatan undhe lafdiguun eego waa tii labaataasina ta saddexaad ya abata weeyaan ya abata ah, tana maxay noqon ya abata ya waa xarfunida maanaaba adcu abata waa munaada mansuba calaamat nisbina fatxatu muqadaratun calaa maa qabla alya almunqalibati alifan qablahaa taa baa la odhanaya qablahaa taa-un fatxatu muqadaratun calaa maa qabla alyaai almutakalimi alifan qablahaa taa-un wahuwa mudaaf walyaa almunqalibatu alifan qablahaa taa-un fi maxali jari mudaafi ilayhi saasaa la odhanaya culima taasina waa tii saddexaad ta afraad ya abati iyad waa baside ya abati iyad waa basid waa sideedi iyado fatxat muqadaratun cala ma qabla lya mutakalimi manaca min duhuriha ishtiqaal maxali bxarakati munaasab yadin waa mudaafi ilayhigeegi mayna basidayn markaa labadan dambe waa daciifo weeyaan labadan dambe waa daciifataan labaduba sababtu waa maxay waxa jooga ciwadkii iyo mucawadu canhigii baa kulmay ciwadkii iyo mucawadu canhigu waa kulmay weliba ta dambe eeg yaa abati maxaa kulmay ciwadkii iyo mucawadu canhugii mucawadu canhugu waa ya-da ciwadkuna waa ta'da soo ma labadoodiba mayna kulmin qaacidaduna maxay ahay wlmucawadu wlmucawadu canhu laa yajtamacaani soo ma qaacidadii baan ikhraamtay soo ma sida aawada waa daciifo weya daciifo weeye luqadaas ya abati ta kale lafteedu waa daciif oo way kulmeen walow takala haba ka yar fududaato oo se uga fududaanaysa waxa maqan iyada waxa maqan suuradii mucawadu canhugaa meesha ka maqan oo ya-da yaa abataa laakiin maxaa jooga dee wax naaibkaa ah oo alifaa jooga sooma laakiin suuradiisii baa meesha ka maqan de markaa labadaa dambe iyagu waa daciif marka maxay noqonayaan ta koobaad waa maxay waa ibdaalulyaai taaan maksuuratan ta labaadna waa maxay ibdaalulyaai taan maftuuxatan iyo bitaai walif in lagu akriyo ya abata ledha iyo bitaai weliyaa in lagu akriya abati la ydhaahdo waa xilima waa marka munaaduhu uu yahay mid loo idaafeeyey almutakalim ahna lafdiga ab iyo um kaana ka gudub halkaa ku dhaaf waaya wuxuu yidhi wuu wadaa weliye waidaa kaana haddii uu yahay almunaadaa ka loo nidaynaya mudaafan ilaa mudaafin ilalyaay u fiirsada waidaa kaana haddii uu yahay almunaadaa ka loo dhawaaqaya mudaafan mid loo idaafeeye hadii uu yahay ilaa mudaafin mid loo sii idaafeeyey ililyaaiya ma fahamta mid yaa loo sii idaafeeyey mid loo idaafeeye hadii uu yahay wadalika tusaale mitlu ya ulaama ulaami yaa ulaama ulaami iyo wixii lamid a ah weeyaan lam yejus ma banaano fiihi ay fi lmunaada munaadaha dhexdiisa ilaa ihbaatu lyaayaadi in la suga mooyaane maftuuxatan xaalay tahay iyadaasi mid la fadxinayo aw saakinatan xaalay tahay mid reeban ilaa idaa kana inuu yahay mooyaane ay almunaada munaaduhu ibna camin inuu yahay mooyaane aw ibna ummin inuu yahay mooyaane fayajuzu waxa banaan fiihimaa labadan ibnu cami iyo ibnu um arbacu luqaatin afar luqa iyagana kusii banaane muxuu ku leyahy ma fahanti u fiirso wuxuu ku leeyahay waxaynu soo baranay munaadihii oo la idaafeeyo loo idaafeeyey yaaulmutakalim ay ku banaanaadeen lix luqo waxaa kaleynu soo marnay munaadihii oo la idaafeeyo loo idaafeeyey yaa lmutakalim noqdayna lafdiga ab iyo lafdiga um ay ku banaanadeen lixdaa hore iyo afar loogu daray toban iminkana wuxuu kuu sheegayaa munaadihii haddii uu noqdo mid mudaafa eeg munaadahani waa mudaaf mudaafi ilayhigiisiina wuxuu noqday mid yaa lmutakalim loo sii idaafeeyey hadda ma la socota isagii waa mudaaf ka loo idaafeeyeyna waxaa loo sii idaafeeyey yaa lmutakalim bal ka waran maxaa la samaynaya hal luqa ayaa ku banaan mid baa ku banaanaanaysa midaasi waa maxay ya-dii waxay noqonaysaa weligeedba mid haabita oo sugan hase ahaatee ama maftuuxo iyada aad ku dhawaaqi ama iyada oo saakina aad ku dhawaaqi mayna basiideen tusaale ya ghulaama ghulaami iminka munaaduhu waa kee culima munaaduhu waa kee yaa ghulaama waa ghulaamada hore soo ma mudaaf ilayhigiisi waayo waa ghulaamka dambe ghulaamka dambe maxaa loo sii tiri yaa lmutakalim haddaba waxaa kuugu banaanaanaya hal baa kuugu banaanaanaya eeg hal halkaasi waa maxay hadda ka loo socdaa waak waa ka dambaan u soconay inay yadi iyada oo sugan aad daysid iyad iyo yadii inaad daysid iyada oo maftuuxa oo tirahdid ya ghulaama ghulaamiya iyona tirahdid ya ghulaama ghulaamiy labadaas magaa soo baxaysa macnaheeduna muxuu noqon yaa ghulaama ghulaamiy e yaa ghulaama ghulaamiy addoonkayga addoonkiisa ma noqonaysa adoonka waxba male isaga laleeyahy iska ilaaliya yaa ulaama ulaami wiilkayga wiilkiisiyo mid lagmadu noqonaysa waayo hadday tira yaa ulaama ulaami adoonkayga addoonkiisiyo de addoonka iska alaalaya ma waxbuu leeyahay laa sawma yaa ulaama ulaami wiilkayga wiilkiisiyo bay macnuu saasuu noqon ka wuxuu ku yidhi waidaa kaana haddii uu yahay almunaada ka loo dhawaaqaya mudaafan mid loo idaafeeye haddii uu yahay ilaa mudaafin mid loo sii tiiriyey ilalyaaiya wadalika tusaale nugtadan qadarana milu yaa ghulaama ghulaami iyo wixii lamid aweeyaan e lam yajus ma banaano fiihi ay fi lmunaadaa munaadaha dhexdiisa ilaa ihbaatulyaai ya-dii in la suga mooyaane maftuuxatan xaalo ay tahay ya-daa la sugaya aw saakinatan xaalo ay tahay ya-daa la sugayaa mid reeban ilaa idaa kaana halkan lafteeda ixtiraasku ka soo reeba oo wuxuu ku leeyahay kaa loo idaafeeyey ee ulmutakalimka loo sii idaafeeyey wa hadii aanu ahayn lafdiga ah ibnu cam iyo ibnu um labada wa hadii aanu ahayn labada miyaa afar luqo soo socda iyaga ku banaan ya afar baa iyagana lagu dhiibaya waay ee haddii aanu ahayn labada wax ka soo hadhay haddii uu yahay waxa banaanaanaysa ihbaat ulyaai maftuuxatan aw saakina amaa haddii uu noqdo ka dambe eya u mutakalimka wataa ibn ibn ibnu um ibnu cam ama ibnu um afar luqa yagana ku banaan ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane ismiyadu waa mustatir ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane almunaada munaaduhu ibna camin ibnu cam inuu yahay mooyaane aw ibna ummin ama ibnu um inuu yahay mooyaane fayajuuzu waxa banaan fiihimaa ibnu cam iyo ibnu um waxa ku banaan arbacu lugaatin afar luqo ayaa ku banaanaan afar luqohe ayaa ku banaanaan xadfulyaai yadii in la xadfo xadfulyaai yadii in la xadfo maxaa la xadfayaa yadii maca kasrilmiimi miimta kasraheeda tiyoo lalo qabo xadafkaa ya-da la xadfayo wa fatxihaa wa maca fatxilmiimi miimta fatxeeda tiyoo lala qabo xadafkaa ya-da la xadfayo wa bihimaa labadoodaba quri'a waa la akhriyey fi sabcati toddobada dhexdeeda fii qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa yabna umma baa lagu akhriyey yabna umma iyo yabna ummi ya waayo munaadihi muxuu noqday munaadihiibaa ah umde soo ma ibnu um ayuu noqday ka dambe marka maxaa la samaynayaa afartan lugaa ku banaanaanaya inaynu yadii goyno miimkiina kasrisan yahay inaynu yadii goyno miimkiina fadxisan yahay mayna labahayn inaynu yadii sugno saddex maynahayn inaynu yadii alif u bedelno imisa afarada culm afartaasaa ku banaanaanaya wuxuu yidhi ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane almunaadaa munaaduhu ibna camin ibnu cam inuu yahay mooyaane aw ibna ummin ama ibna um inuu yahay mooyaane fayajuuzu waxa banaan fiihimaa labadoodan waa ibnu cam iyo ibnu um e arbacu luqaatin afar luqo xadfulyaai yadi oo la gooyo xadfulyaai yadi oo la gooyo maca kasrilmiimi miimta kasraheeda tiyo lala qabo xadafkaa la goynaya yada oo wuxuu kuleeyahay yadii goynaya waxa weheliye miimka oo la iyo wa fatxiha wa maca fatxilmiimi miimta fatxiga tiyo lala qabo wa bihimaa labadoodaba quriya waa la akriyay fi sabcati sabcada dhexdeeda fi qawlihi tacala yabna umma ah, yabna umma iyo yabna ummu e, yabna ummi baan ujeeda labadaba haddaynu nidhaahno yabna umma waa basiyid icraabkeegu ya wa xarfunida ibnana waa maxay waa munaadihi isagu waana mansuub de calaamatu ismi fatxatun daaratun cala akhiri ibna mudaafa ummina mudaaf ilayh haye majruur wa calaamatu jariya kasratun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almaxduufati almujtaza'i canha bilkasra kasra lagaga kaaftoomay de kasradeera meesha taala soo maarati ayaa ayaa ayaa lagaga kaaftoomay wa huwa mudaaf walyaa almaxduufatu almujtazi'atu bilkasrati mudaafun ilayhi baa la odhanaya yaa waa xadfu nidaa ma naaba adcuu ibnana waa munaada waana mudaaf waa mansuub ibna mudaafa mina mudaafu ilay majruur wacalaamatu jarihi kasratun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almaxduufati almujtaza'i canhaa bilkasrati kasre laga kaaftoomay wa huwa mudaaf walyaa almaxduufa mudaaf ilayhi baa la odhanaya waa marka miimka uu kasrisan yahay hadduu miimku fadxisan yahay ka warrama yabna umma hadduu saa yahay yabna umma kolkuu kasrisnayl saasaynu nidhe waa munaada ibna mudaafa ummana waa mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jarihi alkasra almuqadara calaa maa qabla alyaa e, calaa maa qabla alyaa almunqalibatu alifan maxduufatan mujtazi'atan canhaa bilfatxa oo asalkii hore muxuu ahaa yabna ummii buu kadibna iyada oo yabna ummii a ayaa yadi loo bedelay alif kasradiina waxaa loo bedelay fatxo maxay noqotay ibna umma bay noqotay kadibna aliftii baa la gooyey fatxadina waa la baaqi yeelay maxay noqotay marka yabna umma mayna noqon de ibna uh, mudaaf ummana mudaaf ilayh majruur calaamatu jir kasratun muqadaratun cala ma qabla alyaa almunqalibatu alifan maxduufatan mujtazi'atan canha bilfatxa yaadaasina waa mudaaf ilayh bay noqonaysaa waaya wuxuu yidhi marka xadfulyaayadi oo la xadfo weyaan maca kasri lmiimi wa fatxiha wa bihimaa quri'a fi sabcati fi qawlihi tacala yabna umma iyadana waan sheegnay ta saddexaad luqada saddexaad wa ihbaatulyaay iyo yadi oo la sugo yadi lafteedi baa la sugaya ka qawli shaacir weeyaan yabna ummi oo yaa shuqayiqa nafsi anta khalaftanii lidahrin shadiidin waa baxru khafiif yabna ummi wayaa shuqayiqa nafsi anta khalaftanii lidahrin shadiidin buu yidhi waa baxru khafiif weeyaan waxaa tiriyey ninkii loodhan jiray abu zayd aai wuxuu yidhi yabna ummi yabna ummi hooyada inankii ay dhashayow wayaa shuqayiqa nafsi naftayda jeexyarow eegiyow anta adigu khallaftanii waxaad igaga tagtay lidahrin wakti waktigaasoo shadiidin aad iyo aada u dara walaalkii baa ka dhintay garabkiis iyo muciinkiis ahaa kadibna wuu calaancalayay wuxuu leeyahay wakti aad iyo aad ay u adag tahay ayaad garabka ii ka baxday uu leyahy walaal yabna ummi yabna ummii wayaa shuqaayiqa nafsi anta khallaftanii lidahrin shadiidin yabna ummii hooyaday inankeegiyow wayaa shuqayiqa nafsii shuqayiq waa taskiiru shaqiiq weeyaan shaqiiq baa lagu taskiriyaa shuqayiq shuqayiq sarifkan ku arfi doona qaacidaa ku dhacday shuqayiq bay markaa noqonaysaa khallaftanii bimacnaa jacaltanii khaliifatan bacda mowti dahriguna waa azamaan weeyaan markaa icraabteedii yaa waa xarfu nida weeyi ibna waa munaada waana mudaafo waa mansuub calaamatu nasbadana waad arkaysaana waa fadxada muuqata waana mudaafo umkuna waa mudaaf ilayhi majruuru calaamatu jarihina alkasratu lmuqadaratu cala akhiri manac min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba waana mudaafo yaa mutakalimkuna waa mudaaf ilayhi wa yaa alwaawu xarfu cadaf yaadu waa xarfu nida weeyi shuqay oo la taskhiiriyey waa munaada waana mudaafo nafsi baa loo idaafeeyey nafsina waa mudaafu iyo almutakalim baa loo idaafeeyey anta mubtada wey khalaftani waa ficil iyo faacil iyo mafcuul msan khalaftani waa ficil iyo faacil iyo mafcuul lidahrin jaariya majruurka khalaftani iskaga tacaluji shadiidina sifo weeye mayna basidayn maxalushaahidkeenu uga socnaana waa maxay fahme waa ya oo ummi la sugay weeyi ka iyo wa qalbulyaa yadii oo loo gadiyey alifan alif yadii lafteediiba alif loo gadiyaya ka qawliga ka qawli shaaciri shaacirka qowlkiisii weeyaan yabnata cama laa taluumi wahjaci falaysa yakhlu canki yowma madjaci wuxuu yidhi isaga waa baxrajiskaa taqaaneen de wuxuu yidhi yabnata cammaa adeerka inantii u dhalayay laa taluumi hay dagaalin oo hay canaananine wahjaci iska seexa buu yidhi falaysa ma aha shanigu yakluu mid u madhnaanayo makaanu jiifsigaygu canki xaggaaga mid uu ka madhnaanayo maaha yawman maalin ya xaggaa hoosu kitaabka waakib ku qorayahay wuxuu odhanayaa qad asbaxat umulkhiyaari tadaci ya calaya danban kulahu lam asnaci min an ra'at ra'sii ka ra'si laslaci ya carabta kunyay la bixi jireen moti umulkhiyaar waxay sheegatay buu leeyahy maxay dembi anigu aanan samaynin dembi aanan anigu samaynin ayaa waxa weeyaan ay dusheeda ku seegatay buyi dhammaantii anuu xabad farana kumali buyi oo waa maxay min an ra'at ra'si ka ra'sil aslai madaxaygii bay u aragtay bu yidhi mid allow xiira mid bidaar leh <laughs> marka wuxuu leeyahay dumarku way necab yihin buu leeyahy mahay ya baashaa bidaarta marka halka tashbiih baa yaalla macnuu laakiin wuxuu noqonayaa bay leeyihin culimmadu ay odhan jireen maadaama oo tashbiih yaalla waa in la idhaahdo tusaale qofka waxa weeyaan nin wuxuu ahaa timo jilicsan kadib qofka timaa jilada sanliya marka uu nadiifiyo timaa ee uu feedho ee uu nadiifiyo waxaa la arkaa dee hoose caddaankaasa la arkaya halkaasi kolkaa kushabahaysa waxay kolkaa ay leedahay bimacnaa waad guursato gabadh kalead guursatay maadaama seen u iftiimaysa dhalaalaysid ya dee reer kalead samaysay leedahay kadibna wuxuu leeyahay maya ane agtaadaan jiifaaye meel kale ha iga dayin muxuu leeyahay yabnata gabadhii u dhalayay laa taluumi hay dagaalin oo hay buu yidhi wah jaci falaysa ma aha shanigu yaklu mid u madhnaanayo madicii makaanu jiifsigaygu canki xaggaaga mid u ka madhnaanayo maaha yawman maalinbe wuu qanciya soo ma aragti maxalushaadkana inagu ka raacana waa maxay waa yabnata cama yaa waa xarfunida weeyi ma naaba adcuu ibnatana waa munaadihi weeyaan ibnata mudaafo camana waa mudaaf ilayhi majruuru calaamatu jarihi alkasra almuqadara calaa maa qabla lyaa mutakalimi almunqalibati alifan maynaba sidayn yaa mutakalimkumbad alifu gadiya saasha waana mudaafo ya munqalibati alifana mudaaf ilayhi weeyi laada waad garanaysaan laad waa maxay naahiye weeyi taluumina waa maxay ficil mudaaric afcalu hamsa calaamatu jasmihina meeyi waa xadfu nuunka yaduna waa faacilkii weeyi wowgu waa caaifa ihjaci ficil amar weeyi aw calaamadii waa xadfu nuunka yaduna waa faacilkii falaysa fada tacliiliya la dhahdaa laysi waa maxay waa ficil maadiyo naaqisa mee ismigeedii waa damiiru shani go-an falaysa shanu shaniguma ah wey yakhlu waa ficil mudaaric damada lagu qadaraya damada ayaa lagu qadaraya damt mqadaratu al waaw mana midraial canki jaari majurka ykluku tacluji yawma waa darfu zamaan weeyi madjaciina faacilkeedii weeyi yabnata ama laa talumi waxjaci falaysa yaklu canki yawma madjaci wakaama adko baabkii munaadaha laodhan jiray halkaasi ayaa uu ku dhammaaday de intaa hore o dhan intan caawa aynu ka sheekaynano muu dhigin kitaabkii hore ajrumigii iyo kii camridiga labaduba marka waa mutamima intaasu ku dhamaystiray insha allah aad bay u fudud waa lagu soo yardidaa waad khayr akhriun insha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ileyk